bsmi اllah الرحman الرaحيim alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslm تsliima kaثيirا إlى ywm الdin addars الثamin والثaلaaثuun darsiga sideed iyo soddonaad baycat اlcaqabaة الأulى hore waynu uga soo hadalnay laakiin waynu yara faahfaahin doona insha allah dersigii hore waynu ku qaadanay waxaa darsigani uu ku saabsan yahay ama uu ka warramayaa baycat alcaqabati اluulaa baycadii iyo heshiiskii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam carabtii ree madiina qaybo ka mid ah uu la galay heshiiskaasoo ka dhacay cinda alcaqabati اluulaa fi sanati thaaniyata cashrata sanadii labiyo tobnaad ee nebinimada qadima thnaa cashara rajulan waxaa soo galay oo yimi magaalada maka labiyo toban nin oo min carabi almadiina ka mida carabtii madiine degganayd waxaanay u yimaadeen inay gutaan xajka faijtamacuu birasuuli sala allahu calayhi wasalam kadibna rasuulka ayaa waxa ay kula kulmeen cinda alcaqabati aluulaa alcaqabatu aluulaa meesha loo yaqaano ama buurta loo yaqaano agteeda wa baayacuu cala alislaami waxaa rasuulka ay kula ballameen oo ballan iyo heshiisba ay kula galeen islaamnimada dusheeda bishuruudin iyadoo heshiiska iyo ballamaha ay ku lamaan yihiin shuruudo shuruudahaasoo ay ka mid tahay calaa an laa yushrikuu billaahi shay-a inaanay ilaahay u shariig yeelin haba yaraatee wax ka mida makhluuqaadka oo cibaadaadkii ilaahay uu ku lahaa aanay ka siinin walaa yasriqu inaanay waxba xadin walaa yaznuu oo aanay sinaysanin walaa yaqtuluu awlaadahum iyo carruurtooda inaanay laynin walaa ya'tuu inaanay la imanin bibuhtaanin been abuurad yaftaruunahu ay ku abuuranayaan bayna aydiihim wa arjulihim lugahooda iyo gacmahooda dhexdooda macnuu waxa weeyaan inaanay qadaf iyo wixii la halmaala aanay waxa weeye barhbarhkoodba barhka kale aanu ula imanin walaa yacsuu fii macruufin wanaag iyo khayr rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaanay ku diidin fain awfuu waxaa rasuulku u tilmaamay hadii ballamaha sida ay tahay ay uga soo baxaan falahum ljanna inay janno helayaan wa in asaabuu min dalika shay-a haddii ballamaha wax kamida ay ku dhacaan oo sidii ay ahayd ee mudnayd ay uga soo bixi waayaan fa amruhum ila allah waxaa rasuulku u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam arintoodu inay ilaahay u taallo yani waa taxta almashiia in shaaa gafara wain shaaa cadaba haddii uu doono ilaahay waa dhaafiba haddii uu doonona waa ku cadaabi walamaa rajacuu markii ay ku laabteen ilaa bilaadihim waddankoodii waa madiine arsala macahum rasuulu rasuulku calayhi salaatu wasalaam nimanka alla jirkooda waxa uu diray man cid buu diray yucallimuhum lislaama islaamnimada barta oo wayufaqihuhum fahamsiisa fi diini diinta faintashara alislaamu islaamkii baa ku faafay bisababihim nimankaas sababtooda ayaa islaamnimadii ay ku faaftayoo magaaladii madiina waxa weeye dadkii ay ku war heleen islaamnimada iyo faafitaankeeda xataa lam yabqa ilaayoo aanu harinba beytun guri min buyuuti lmadiina ka a guryihii madiina ilaa haddii uu jiro wa fiihi dikru lislaami waxaa dhexdiisa lagu hayey xuska iyo hadalhaynta islaamnimada baycadani waa tii koobaad bayco labaad baa soo socota waynu arki doonnaa sanadii labiyo tobnaad ee nebinimada hijrada ma ah weli hijro lama gaadhin waa fi sanati haaniyata casharata min annubuwa ayaa dee loo jeeda waxaa magaalada madiine yimi rag waxaa magaalada maka yimi cafwan rag ka mida dadkii deganaa magaalada madiina waxaana u yimaadeen xajka inay gutaan oo mawsimkii xajka weeye iyo xilligii xajka ay gudan jireen markii dabeete ay yimaadeen howlahoodana ay dhammaysteen baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la kulmay raggaasi waxay ahaayeen labiyo toban waxaana ka mid ahaa ascad binu zuraara iyo cawf iyo mucaad oo ahaa ilmo xaarif raafic binu maalik dakwaan binu cabdilqays cubaadat bnu saamit yaziid binu thaclaba qudbatu binu caamir cuqbatu bnu caamir abulhaytham binu tayihaan iyo cuwayn binu saacida labiyo tobankaa nin ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam la kulmay baycadan waxaa loo yaqaanaa baycatu nisa baycatu annisa sababta magacaa loogu bixiyeyna waxa weeye bunuudda iyo qodobada ay koobsatay qodobada baycadan iyo shuruudaha ay koobsatay ayaa waxa ay waafaqsan yihiin baycadii iyo ballantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la faray inuu dumarka la galo fii suurati lmumtaxina ya ayuha nabiyu ida jaaaka almuuminaat yubaayicnaka cala an laa yushrikna billahi shaya ila akhir laayaat baycadaa aayaddu ay ka warantay oo ah baycat nisa ilaahay subxaanahu wa tacaala nabi moxamed uu farayay inuu dumarka baycada iyo ballantaa ka qaado iyo tanaa iswaafaqsan uu raggan la galay labiyo tobanka ah baycatu alcaqabati luula sidaa awgeed baa waxaa loo yaqaanaa baycatu annisa hada u fiirso oo wax dumaroo ku jiray ma jirto ma jiro waxa weeye baycadan wada rag bay ahaan labiyo tobankuba laakiin sababta loogu bixiyey waa in qodobada baycada baycatu alcaqabati luulaa ay koobsatay ay waafaqsan tahay baycatu nisa ee lagu sheegay fii suuratin mumtaxina sida awgeed baa loo yihi waa baycatu annisa waaya qodobada ay taabanayso waxaa ka mid a calaa an laa yushrikuu billahi shaya waa qodobka koobaad waayo diinteenna islaamku qodobka koobaad ee ay sidaa waxa uu ahaa atawxiid iyo in shirkiga laga hortago sida awgeed baa awalu amrin iyo awalu nahyin oo qur-aanka ku soo arooray waxay khuseeyaan maxay altawxiid waa shirki amarka u horeeya waa tawxiidkoo la isfarayo nahyiga ugu horeeya qur-aanka lagu sheegayna waa shirkiga oo la isu diidayo wacbud aayaddii qur-aanka ahayd yaa ayuha annaasu icbuduu rabakum aladii khalaqakum waaya mar haddii la isfaray tawxiidkii iyo ilaahay in loo gaar yeelay cibaadada dee shay in la isfaraa maxay ka dhigantay alamru bishay nahyun can diddi shay haddii la isfaro macnaheedu waxa weeye in la isu diidayo wixii ka soo horjeeday qofka hadii lagu dhahdo qum maxaa loo diidaya dee inuu fadhiyo sooma a waayo inaanay xatooyo ku dhicin waa qodobka labaad qodobka saddexaad zinada inay iska ilaaliyaan walaa yaznuu walaa yaqtulu awlaadahum caruurtooda inaanay laynin iyo walaa ya'tuu bibuhtaanin yaftaruunahu bayna aydiihim wa arjulihim yacnii been abuuradkii cumuuman si gaar ahna qadafkii oo ah qofkii inuu qof kale zina ku sheego shareecadu ma ogolo waana la diiday iyo walaa yacsuu fii macruufin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxalla wixii khayr iyo macruufa ah, inaanay ku diidin oo ay ku raacaan aacada rasuulkuna calayhi salaau wasalaam waa aacatun mulaqa laysat muqayada oo la odhan maayo waxyaabaha qaarun baa lagu raacaya waa mulaqa oo wax kasta uu ina faray iyo wax kasta uu inoo diiday sida ay tahay baa loo qaadanaya makhluuqaadka kale iyo dadyawa kale ayaa la odhanayaa wixii wanaagun baa lagu raacaya laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam aqwaaluhu wa afcaaluh dee waxay ahaayeen aslan kuwa aynu kaga dayanayno ilahay baana qur-aanka ku tilmaamay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ballamaha haddii ay ka soo baxaan abaalmarinta ay helayaan baa rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam oo janna ah haddii ay ka soo bixi waayeenna illa waa bani aadam oo ay dhacdo in ballamaha ay fulin waayaan ama wax ka mida ay fulin waayaan inay yihiin taxta almashia taxta almashii'ana waxaa laga wadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u dhaafo iyo inuu ku ciqaabo labadaba waa dhici karta markii ay ku noqdeen magaalada madiina ay noqon rabeen baa rasuulku waxa uu raaciyey cid islaamnimada barta waana saxaabigii la odhan jiray muscab binu cumayr ayaa rasuulku uu ku daray calayhi isalaatu wasalaam si uu diinta u baro islaamnimada u fahamsiiyo taasi waxay keentay in magaaladii madiine dhexdeeda islaamnimadu ay ku faafto oo xataa cidda aan islaamin ee aan islaamnimo qaadanin warka islaamka iyo rasuulka calayhi isalaatu wasalaamba waa hayeen as'ila man qadima fi sanati haaniyata casharata sannadii labiyo tobnaad ee nebinimada yaa magaalada maka yimi hal ijtamacuu birasuuli sala allahu calayh wasalam nimankaa magaalada yimi waa make eh rasuulka ma la kulmeen calaa ayi shayin baayacuuhu maxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ballan iyo bayco kula galeen yacni qodobadii maada maada facala macahum rasuulu maadaa facala muxuu sameeyey macahum iyaga la jirkooda arasuulu sala allahu aleyh wasalam xiinamaa rajacuu markii ay noqonayeen muxuu sameeyey rasuulku alkhulaasa fi sanati haaniyata casharata sanadii labiyo tobnaad qadima tnaa cashara rajula min almadiina labiyo toban nin baa waxay ka yimaadeen magaalada madiina fabaayacahum rasuulu sala allahu aleyh wasalam cinda alcaqaba caqaba meesha loo yaqaano agteeda ayaa ballan uu kula galay farajacuu way laabteen wa nasharuu diina diintiina waxay ku fidiyeenay ku faafiyeen fi lmadiina magaalada madiina alcaqabatu thaaniya addarsu taasicu wahalaahuuna darsiga sagaal iyo soddonaad alcaqabatu athaaniya yani baycat alcaqabati athaaniya waa baycadii iyo ballantii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la galay ansaartii reer madiina qaybo ka ah taasoo ka dhacday cinda alcaqabati aaniya alcaqaba aaniya meesha loo yaqaano fi sanati haaliata cashrata min annubuwa sanadii saddex iyo tobnaad ee nebinimada wafada waxaa wafdi ahaan ugu yimi cala rasuuli sala allahu alayh wasalam rasuulka alaaatun rajulan saddex iyo toddobaatan nin wa mra'ataani iyo laba dumar ah min almadiina iyagoo wafdigaasi ka yimi magaalada madiina fabaayacu rasuula sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulka ay ballan kula galeen cinda alcaqabati thaaniya alcaqabatu thaniya agteeda baycada iyo ballanta ay la galeen oo ah calaa an laa yushri calaa an yacbuduu calaa an yacbudu allaha ilaahay keligii inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shaya a oo walaa yushrikuu aanay la wadaajinin bihi ilahi subxaanahu wa tacaala shayan an waxba yani cidba wa an yamnacuu iyo inay mas-uuliyaddiisa qaadaan alrasuula sala allahu alayh wasalam an yamnacuu yani inay difaacaan hadda loogama jeedee waa in mas-uuliyaddiisa iyo xilkiisaba ay la wareegaan idaa haajara ilayhim marka uu hee u hijroodo uma dabeetana akhrajuu waxay iska soo saareen inay cashara naqiiban labiyo toban ergey oo minhum iyaga ka mid ah labiyo toban ergey ayay soo saareen oo iyaga matesha fa qaala lahum rasuulu sala allahu alayh wasalam labiyo tobankaa ergey baa waxaa rasuulku uu ku yidhi isagoo la hadlaya antum idinku wukalaa'u waxaad wakiilla ka tihiin calaa qowmikum tolkiin iyo nimankaa idinsoo xushay bimaa fiihim wixii arrimahooda khuseeyey iyaga ku saabsan ee laga doonayo idinkaa wakiilkaa kufalaa'u baad tihiin kafiillo ka kafaalati alxawaariyiina sidii nimankii xawaariyiinta ahaa ay kafiilyo wakiilba uga noqdeen liciisa bni maryama nabi ciise calayhi salaam wa ana aniguna kafiilun waxaan wakiil ka ahay calaa qawmii tolkay yacni muslimiintii iyo saxaabadii weeye fa rajacuu ila almadiinati baycadaa kadib waxay ku noqdeen magaaladii madiina faintashara alislaamu islaamkii waa ku faafay fiiha madiina dhexdeeda akara in ka badan min almarati اluulaa bayadi hore ee markii ay noqdeen islaamku madiine uu ku faafay in ka sii badan ayaa markan labaad islaamku uu ku faafay madiine dhexdeeda waxaa halkan uu ku tilmaamayaa sheekhu calayhi raxmat ullah baycadii ka dhacday cinda alcaqabati ahaaniya waa ballantii labaad ama aan idhaahdo mar labaadoo rasuulku uu la ballamay qaybo ka mid ah ama ballan uu la galay qaybo ka mid ah reer madiina baycadana waxaa looga jeedaa waa heshiiska iyo qodobada waxa weeye uu koobsanayey baycadani baycadii hore waxay kaga duwan tahay ama labada bayca ay ku kala duwan yihiin afar qodob qodobka koowaad waxa weeye albaycatu thaaniya akharu cadada min aluula baycadan dambe xagga marka la eego mushaarikiinta iyo dadkan ka qayb galay iyadaa ka badan baycada dambe ta hore baycada hore tiradoodu misay ahaayeen labiyo tanna waa imisa labiyo toddobaatan raga iyo laba dumara sowma waaya saddex toddobaatan raga iyo iyo laba dumara wey waa shan iyo toddobaatan isugeynta marka horta xagga tirada waa ku kala duwan yihin qodobka labaadee ay ku kala duwan yihiin waxa weeye fi lbaycati اluulaa lam yakun fiha imra'a wax dumaroo ku jiray muu jiray waa baycada hore labiyo tobankuba rag bay ahaayeen laakiin baycadan labaad maxaa ku jira oo wafdiga ka mida laba dumara taana waa ku kala duwan yihiin waxaa kaley ku kala duwan yihiin marka laga hadlayo baycadii hore lam yashhad aw lam yushaarik fiiha axadu min almushrikiina cid gaalada ka mid oo ku jirtay baycadii hore ama ka agdhaweyd may jirin laakiin baycadan labaad shaaraka fiiha alcabaasu binu cabdilmualib camu rasuuli sala allahu alay wasalam waxaa ka qayb galay oo ku jiray si uu arrinta uga warhayo oo heshiiska rasuulka nimankani ay la gelayaan oo uga warhayo cabaas binu cabdilmualib oo xilligaa gaal ah taana waa ku kala duwan yihiin waxaa kaloo labada bayca ay ku kala duwan yihiin marka laga hadlayo bunuudda iyo heshiiska qodobada lagu heshiiyey in badanoo ka mida ah waa ku kala duwan yihiin baycada hore waxay u badnayd in dee islaamnimadii iyo wixii xoojinayay uun ballan uu kula galay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam laakiin baycadan labaadi waxay koobsanaysaa heshiisyo iyo qodobo ay ka mid tahay inay ballan qaadaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu hijroodo in mas-uuliyaddiisa iyagu ay qaadayaan laakiin ta hore kumay jirin idan labada bayco farqi baa dee u dhexeeya haddii ay tahay mushaarikiinta tiradooda haddii ay tahay cidda ka qayb gashay lafteeda haddii ay tahay qodobada waxa weeye heshiiska iyo baycadu ay taabanaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qodobada ay kula heshiiyeen waxaa ka mid a ah ama ugu mudanba in marka uu hijroodo ama madiine uu tago mas-uuliyaddiisa iyo xilkiisa iyagu ay qaadaan soo dhaweeyaan difaacaan garab iyo gaashaan ay u noqdaan taana way ballan qaadeen haddaba dadku markay tiro badan yihiin waa laga yaabaa inay adkaato inuu qof waliba ama heshiis saxeixa ama afti laga qaado qodobadaa ka warhayntooda iyo fulintooda iyo in la iskala xisaabtamo si ay u fududaato rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi ama uu ka dalbaday labiyo toban ergey inay soo saaraan oo iyaga matala oo qodobadan iyo hirgelintooda iyo fulintoodaba waxa weeye dee lagala xisaabtamo oo iyagu ka warhaya marka labiyo toban nin bay soo saareen oo iyaga waxa weeye dee wakiil ka noqda labiyo tobankii rasuulku la hadlo waxa uu leeyahy idinkaa wakiilla ka ah oo matalaya qoomkiinii idin soo wakiishay oo dee nimankan waxa weye iska soo saaray ee soo xushay aniguna waxaan kafiil ka ahay buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qoomkay oo dee uu uga jeedo markaa muslimiinta waayo gaalada markaa dee wakiilkamuu noqon karin rasuulku alayh salaatu wasalaam mana mateli kare laakiin saxaabadii iyo muslimiintii maka ku sugnayd ayaa rasuulku uu wakiil ka ahaa markii heshiiskan iyo ballamahan uu gelayay labiyo tobankaa ergeye ay soo saareen sagaal ka mid ihi waxay ahaayeen min alkhasraj saddexda soo hadhayna waxay ahaayeen aws saasaa markaa labiyo tobanku ayay ku buuxeen labadii dumarka ahaayee la socday raggan kale rasuulku markuu baycada iyo ballanta la gelayay gacanqaab musaafaxo ayuu samaynayay laakiin dumarkaa markii baycada uu la gelayay afka unbuu kala hadlay rasuulku alayh isalaatu wasalaam waay rasuulku dee dumarka mu gacan qaadi jira waay waana dee arrin magaaladii madiine markii ay ku noqdeen islaamnimadu sidii hore si ka badan bay ugu sii faaftay taasna waxay keentay rasuulku markii uu hijrooday saynu arki doonno dee mujtamac dhan oo muslim ah oo diyaar ah ayuu u tegay rasuulku calayh isalaatu wasalaam fi sanati haaliata casharata min annubuwa sanadii saddex iyo tobnaad ee nebinimada wafada cala rasuuli sala allahu calayh wasalam waxaa rasuulka wafdi ahaan ugu yimi alaaatun wa sabcuuna rajulan saddex iyo toddobaatan nin wa mra'ataani iyo laba dumar ah min almadiina wafdigaasuu ka yimi magaalada madiina waxaanay kala ahaayeen labiyo lixdan khasraj iyo koob iyo toban ree aws ah fabaayacuu rasuula sala allahu calayh wasalam rasuulka waxay ballan kula galeen cinda alcaqabati thaaniya alcaqaba thaaniya agteeda calaa an yacbudu allaha ilaahay keligii inay caabudayaan walaa yushrikuu bihi shay-a shirkina aanay u samaynin ilahi subxana wa tacaala wa an yamnacuu iyo inay xil qaadaan alrasuula sala allahu alayh wasalam rasuulka idaa haajara ilayhim marka uu usoo hijroodo uma dabeetana akhrajuu waxay soo saareen inay cashara naqiiban labiyo toban ergey oo minhum iyaga ka faqaala lahum rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku ergadaa isagoo la hadlaya waxa uu ku yidhi antum idinku wukalaa'u wakiilla ayaad ka tihiin calaa qowmikum tolkiin bimaa fiihim wixii iyaga ku saabsan ee laga doonayo ee ay balan qaadeen idinkaa ka mas-uula kufalaa'u baad tihiin kafiillo ka kafaalati alxawaariyiina sidii waxa weeye kafaaladii ay qaadeen iyo mas-uuliyaddii wakiilnimadii ay u ahaayeen xawaariyiintu lciisa bni maryama nabi ciise wa ana aniguna kafiirun calaa qowmi tolkay oo dee saxaabadii iyo muslimiintiia ayaan wakiilu ahaan matalaya fa rajacuu ila lmadiinati magaaladii madiine ayay ku laabteen fantashara alislaamu islaamkiibaa ku faafay fiiha madiine dhexdeeda akara in ka badan min almarati aluulaa markii hore iyo baycadii hore markii ay ku noqdeen raggii baycada hore galay sidii islaamnimadu madiine ay ugu faaftay si ka badan ayaa markan dambe ay ugu faaftay as'ila man wafada cala rasuuli sala allahu calayh wasalam yaa rasuulka wafdi ahaan ugu yimi fi sanati haaliata cashrata sanadii saddexiyo tobnaad hal baayacuuhu nimankaa wafdiga ahi rasuulka ballan ma la galan iyo bayco maadaa facaluu maxay sameeyeen bacda albaycati baycadii kadib maxay sameeyeen maada qaala arasuulu sala allahu calayhi wasalam maxaa rasuulku uu ku yidhi oo uu kula teliya amaba uu u sheegay linuqabaa ergadii ay iska soo saareen hal aqaamuu bimaka maka ma ku nagaayeenoo ma sii joogeen mise baycadii kadibba waa laabteen alkhulaasa wa fi sanati aniya cashar iduu qoraya ya aniya cashar buu qoraya waaliata cashara baynu dee ku jirnaa wa fii sanati haaliata casharata sanadii saddex iyo tobnaad dhexdeeda wafada cala anabiyi sala allahu alayh wasalam waxaa rasuulka uu yimi wafdi ahaan ugu yimi alaaatun wa sabcuuna rajulan wamra'ataani saddex iyo toddobaatan nin iyo laba dumara fabaayacuu rasuula sala allahu alayh wasalam warajacuu kadibna waa laabteen fanasharuu islaama islaamnimadii bay ku faafiyeen fi lmadiinati magaalada madiina dhexdeeda addarsu larbacuuna darsiga afartanaad hijrat lmuslimiina ila almadiina waa hijradii iyo qixii muslimiintu ay u qaxeen amaba u hijroodeen ila almadiinati xaggaa iyo lamaa calimat qurayshun qurayshi markii ay ogaatay ay ka war heshay biintishaari lislaami islaamkii inuu ku faafay fi lmadiinati magaalada madiina shaddadat aladaa dhibaatadii bay ku sii adkeeyeen calaa asxaabi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam saxaabadii iyo muslimiintii baa culayskii iyo ciqaabtii ay ku hayeen bay xoojiyeen fa amarahum rasuulku dabeeto waxa uu faray bilhijrati ila almadiina in muslimiinta wixii awoodaa magaalada madiine ay isaga hijroodaan wallixaaqi iyo inay haleelaan ay ku biiraan biikhwaanihim alansaar walaaladood ansaar oo reer madiine ah inay iyaga u tagaan baa rasuulku amray calayhi isalaatu wasalaam fakharajuu waa ka baxeen saxaabadii qaybo ka mid ahay min makata maka ayay ka baxeen khufyatan dhuumasho iyo si hoose ayay u baxeen khawfan iyagoo ka baqanaya min an tamnacahum qurayshun inay qurayshi ka hor joogsato min alhijrati hijradii markaa qof qof bay u baxayeen waaya wa araada abu bakrin abuu bakr baa waxa uu damcay an yuhaajira isna inuu hijroodo mar haddii la fasaxay oo dee loo ogolaaday saxaabadu inay hijroodaan famanacahu arasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulkaa markaa ka hor joogsaday abuu bakr hijrada fa baqiya macahu abu bakar rasuulka ayuu kula baaqi ahaa oo uu la joogay bimaka tamaka darsigani waxa uu ku saabsan yahay hijrat lmuslimiina ila lmadiina rasuulku calayhi salaatu wasalaam danta iyo ujeeddada uu ka lahaa labadaa bayce ee kala dambeeyey ee uu la galay reer madiina laba arrimoodba waa ku jireen ama laba siyaasadoodba waa ka lahaa siyaasadda koowaadi waxay ahayd in dee islaamnimadu gaadho dadkan oo muslimiin ay noqdaan qodobka labaadina waxa uu ahaa oo uga gol lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiini inay noqoto xarun iyo markas muslimiintu ay u qaxaan oo halkaa ay waxa weeye ka dhigtaan makaan iyo meel ay dee cibaadadoodana xor ugu noqdaan culayska iyo cunfiga lagu hayana ay kaga badbaadaan waayo dee markii ay u hijroodeen ilaa ardilxabasha qaybo ka mid a saxaabadu culays badan baa ka soo gaadho markii koobaad waa kuwii iska soo noqday markay la ba waayeen cimilada iyo lahjadda iyo dhaqanka meesha ka jira iyo afkoodaba dee markii ay waxa ka garan waayeen markii labaadee ay tageen ay u hijroodeenna weli culays baa haystay oo dad deegaankoodi iyo ciddii ay af yaqaaneenba ka tegay dee weeye dhinac walba hadday dhaqan tahay iyo hadday af tahayba marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine in laga dhiga xarun ay ciddii u hijroon kartaaba u hijrooto isna marka dambe uu qaxo taasi waxay ka saacidaysay laba qodob kow si fudud in loola qabsan karo oo ciddii tagtaaba si fudud ula qabsato waa qodob labaad ee inay noqoto xarun maadaama ay tahay meel dee luqadii carabeed lagaga hadlayo oo dad caraba ay yihiin dad xarun noqon karo laga duuli karo islaamnimada laga faafin karo waayo meel kale la qabsigeedaaba adag marka markii rasuulku uu arrintaa dhammaystiray magaaladii madiinina ay noqotay in badan oo mujtamaceedii kamid mid ahi dad muslimiina ay noqdeen diyaarna ay u noqotay inay tahay meel loo hijroon karo muslimiintu ku noolaan karaan intaasi markii ay xaqiiqowday ee ay hirgeshay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu markaa saxaabada amray oo u oggolaaday inay hijroon karaan oo ciddii awoodda ay u hijrooto magaalada madiina marka saxaabadu ciddii awoodaysay ay u suurto gelaysayba waa baxday haddaba nimankii gaalada ah waa qurayshi marka hore waxay u arkayeen meel ay miciinsadaan saxaabadu iyo meel ay u baxaan inaanay jirin taasi marka waxay keenaysay wixii culaysa iyo dee ciqaaba ay ku samaynayaan le waxay u arkayaan inaanay meel laka tegayni inay xoogaa marba ka yara dhimaan ama u yara kaadkaadiyaanoo aanay joogto ka dhigin markii laakiin ay ogaadeen madiine inay noqotay meel islaamkiiba ku dhex faafay oo dad muslimiini ay joogaan markiiba waxay ka fekereen nimankii waxay heleen xarun ay u hijroon karaan waxay markaa bilaabeen inay labalaabaan ooy xoojiyaan dhibtii ay ku hayeen saxaabada ciqaabtii ay ku hayeen inay xoojiyaan waayo waxay isleeyihin kulli way ka bixi doonaan markaa intaanay bixin kasii faa'iidaysta marka way labalaabeen culayska ay saxaabada ku hayeen markii haddaba ay hijroonayeen ay baxayeen saxaabada kii baxay kare ee do awooday inuu baxo si hoosoo dhuumashole buu baxay waayo dee way adkayd si caddaan oo calan ah in loo baxo inay ama soo celiyaan ama dhibaato kale u geystaan ayaa dhacaysa sida awgeed baa si yaroo hoosoo qof qof ah ayaa loo baxay waayo dadkii haddaba hijrooday ee baxay waa dee la kala horreeye muscab binu cumayr baa ka mid ahaayo de isagu waa kii raacay baycat alcaqabati ula waa kii rasuulku ku daray calayhi isalaatu wasalaam hijrana dee way u ahayd waxaa kaloo ka mid a raggii ugu horreeyey hijrooda cabdilaahi ibnu ummi cafwan cabdilaahi ibnu ummi maktuum ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa camaar binu yaasir waxaa ka mid ahaa bilaal binu rabax cumar binu khaaab rag yani iyo rag la mid ah ayaa baxay oo hijrooday oo magaalada madiine u hijrooday nin waliba dee si hoose se ugu suurto gasho ayuu u baxayay marka laga reebo cumar binu khaaab radia allahu canhu oo isagu si calan ah u sheegay inuu hijroonayo oo uu baxayo gaaladuna may ku dhiirinayn oo nin dee cumar inuu ubabacdhigu waddada usii istaaga awoodayaa muu jirin sidaa baa cumar warka u sheegay inuu hijroonayo baxayo sidii markuu islaamayba warka uu u halka dad kale ay hoos hoosu islaamayeen baa markii uu hijroonayeyna warka waa u caddeeyey inuu baxayo ha laakiin saxaabada intii kale nin waliba si hoose ayuu baxay waxaa ka mid ah haddaba cidii damacday inay hijrooto abubakrin radia allahu canhu wa waa muxaawaladii isku daygii labaad weeye abuubakar hore wuxuu isugu dayay inuu magaalada maka ka baxo isagoo dabeetana u habaabtay oo u tabaabushaystayba inuu baxo uu hijroodo baa nin ka mid ah odayaashii quraysheed ee gaalada ahayd baa waxa uu arkay oo doonaya inuu baxo waxaa dabeete uu ku yidhi abuubakarow xaggee tegaysa wuxuuhi war hijroonaya meeshan meel lagu noolaan karo ma aha dabeetana waa kii ku lahaa adigoo kale miyaa la saaraaba abubakarow adigoo kale la eriyaba ma aha soo noqo magaalada ku soo noqo marka markaa koobaad waa soo noqday abubakar markan labaadna wuu isku dayey inuu magaalada maka ka baxo markan labaadna rasuulka ka hor joogsaday calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu doonayey inay israacaan oo marka loo ogolaado rasuulku hijrada inuu u baxo cidda miciisa noqonaysee raacaysaa inay noqoto abu bakrin radia allahu canhu wa ardaa waayo abubakr dadku waa uga dhowaa rasuulka calayhi wasalaam waa qofkii uu ugu jeclaa xagga ragga markay noqoto xataa qabla alislaam dee saaxiibbay isku dhawow isku wanaagsan bay ahaayeen markii dambena abubakar saynu horeba u soo marnay waxa uu noqday awalu man aamana min alrijaal waay lamaa calimat qurayshun qurayshi markii ay ogaatay amaba dareentay bintishaari lislaami islaamkii inuu ku faafayo fi lmadiinati magaalada madiine dhexdeeda shadadat iladaa dhibaatadiibay ku adkeeyeen calaa asxaabi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka fa amarahum rasuulku dabeeta waxa uu faray bilhijrati ila almadiina madiine inay u hijroodaan walixaaqi iyo inay haleelaan ay gaadhaan ay ku biiraan biikhwaanihim alansaar walaaladood ansaar oo reer madiine ah inay ku biiraan fakharajuu min makata magaalada maka ayay ka baxeen saxaabadu khufyatan si hoosoo dhuumasho ah khawfan iyagoo ka baqanaya min an tamnacahum qurayshun quraysh inay ka hor joogsato min alhijrati bixitaanka wa araada abuu bakrin abu abubakar baa waxa uu damcay an yuhaajira inuu hijroodo oo isna magaalada madiine uu u baxo famanacahu rasuulu sala allahu aley wasalam rasuulka ayaa ka hor joogsaday si yani ay isu raacaan fa baqiya macahu abuu bakar rasuulka ayuu la joogay bimakata maka ilaa dee hijrada la ogolaanaya oo rasuulka loo fasaxaya inuu hijroodo as'ila maada camilat qurayshun qurayshi maxay samaysay bacda an calimat kadib markii ay ogaatay ay dareentay biislaami alansaar ansaariinay islaamtay bimaada amara nabiyu sala allahu calayh wasalam muxuu rasuulku faray asxaabahu saxaabadiisa kayfa kharajuu qaabkee saxaabadii hijroonaysee madiine u baxaysay ay u baxeen oo maka ay uga baxeen hal haajara abuu bakrin abuu bakar ma la hijrooday macahum saxaabadaa madiine u hijrootay alkhulaasa lamaa aslama ahlu lmadiina reer madiini markii ay islaameen baalaqa ahlu makkata ree waxay ku xeel dheeraadeen ay ku talax tegeen oo ay yacni waxa weeye xoojiyeen fii iidaa'i lmuslimiina muslimiinta inay ku dhibaateeyaan bihaa haa maka dhexdeeda waaya oo islaamnimadaa daraaddeed ay ku dhibaan aan idhaahdo maya fa amarahum rasuulu sala allahu alayh wasalam bilhijrati ila lmadiina rasuulku waxa uu faray in madiine ay u hijroodaan fahaajara bacduhum fahaajara way hijroodeen bacduhum barhkood fii iri bacdin barhka kale yani raadkiisa yani way israacraaceen macnu waxa weeye markay cidi baxdaba cid kalea ka daba baxaysa fahaajara bacduhum barhkood baa hijrooday fii iri bacdin barhka kale raadkiisa yani way isdaba socdeenoo marbaa qof baa baxayey oo si dhuumashaa u baxayey wailaa huna naktafii wsala allahuma cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wslama